bilaha kale ka duwan ayaa ku jirta ramadaan markuu dhammaado bisha ku xigta shawaala la yidhaha bisha ka dambayda dulqacda koow tan ku xigto dulxija labo tan saddexaad oo ah muxaram af waxa waya saddex saddexdaas waa isku xigaan dulqacda dulxija muxaram tan kalena jumaadaa iyo sha iyo shacbaan ay udhaxaydaa waa rajab afartaas bilood waxaa la yidhaahdaa ashhuru اxurum bilaha xurmada laha la yidhaahda qofka xataa la dilaa dadka bilaha kale la dilay waa ka qatarsan yahay oo macnaha qofkii dilay waa ka dembi badan fuqahada kalena waxay yidhahdeen xataa waa ka diyo adagi marka gaaladu waxay samayn jireen way ogaayeen afartaas bilood laakiin maadaamay sanbad ilaahay rumaysan ahayn oo xuduudda alle ilaalinaa waxay samayn jireen mararka gabal ayadoo lagu jiro bil xurmo leh aa dagaal u dhaca dagaala maalan socoday awel bil xurma lehaa soo geli waxay samaynayaan bishaas ilaahay xurmada siiyey inta xurmadii ka qaadaan oo bilan xurmo lahayn geeyaan xurmadaas ay bishan dagaalka wadanayo ila reer hebela meel iska saarayna bisha hadow bishii kale oo aan xurmada lahayna waxay ka dhigayeen bil xurma leh haddana sanadka dam waxaa dhacda kii ay xurmada u yeeleen iyo dagaal inay isku soo aadaan inta xurmadii ka qaadaanay mid ka dambayda geynaya oy siinayaan xurmadii iyo magicii iyo wixii markaasaa sanadkii dham afiiri bilihii mid walba sifadii alla siiyey sifaan ahaynay qaadato saasay u wareeji jireen sanadii tobnaad oo hijriyada oo nabigu sal اlahu alay waslam xajatulwidaac uu xajinaayey sanadaasay isku soo aadeen sidii alla u abuuray oo ibriil xurmada lahaa waxay ku soo aadeen kuwii alla ka dhigay siday iyagu iskaga daba wareejinaayeen oo mid uga qaadayeen mid u saarayeen oo mid uga qaadayeen mid u saarayeen sanadii tobnaad oo hijriyada oo nabigu xajiyey sal اlahu alay wasalam sanadaas waxaa isku soo aaday bilihii ilaa xurmada u yeelay a xurmadooda ku soo aaday say u soo socday sanadka kuwii kalena bilihii sidoodii kalay noqdeen markaas macnaheeda weeye qadista daara zamankii waa soo wareegay waxaba bil xurmo la sii aan lahaynba siday saxda aheed uu ku yimid sanadkan sidii saxda aheed uu ku yimid sanadan ina zamaana waqtigii qadista daara waa wareegay ka hay-ati qaabki uu ahaa yowma maalintii khalaqallahu alla abuuray asamaawaati ciraryaalka waalardu dhulka asanatu sanadu itna cashara shahran waa labiiyo toban bilood minhaa waxaa ka mida arbacatun afar afartoo xurumun xurmale alaaun saddex mutawaaliyaatun waa isku xigaan saddex waa isku xigaan alaaun waxaa la tirinaa waa mudakar waa shahru waxaa la rabay inta lagu daroo leedaha alaaatun lama dhihina alaaunaa la yidhi limaxduufi macduud maxaa yeelay shaygii la tirinayaa la xadfan lagu dhawaaqin mar haddaan lagu dhawaaqin dhib male marka taada sidaasaa looga xadfo alaaun la iska yidhi riwaaya waxaa ka maqan ah alaaatun oo sidii waxaba ku timid qaacidada waafaqsaneed oo ta lagu dara alaaun saddex oo saddex bilood mutawaaliyaatun waa isku xigaan dulqacda bisha la yidhaah dulqacda wa dulxija waa muxaram muxaram marka sanadka muslimiintu muxaramu ka bilowdaa labada bilooda kalena sanadka kale sanadkay u dambeeyaan ah, waa bisha koob iyo tobnaad iyo bisha labiyo tobnaad sanadka muslimiinta muxaramu ka bilowdaa muxaramu ka bilowdaa marka dulqacda waa bisha koob iyo tobnaad dulxija waa bisha labiyo tobnaad sanadka muslimiintu halkaasu ku dhammaadaa muxaramna waxaa ka bilowda sanadka kale sanadka kalea ka bilowda saddexdaas waa isku xigaan warajabu mudarna iyo warajabu mudardhe alladii rajabka bayna jumaada wa shacbaan jumaadu aakhir iyo shacbaan udhaxayda jumaadu aakhir iyo shacbaan rajabta udhaxayda mudar waa qabiil carbeed oo quraysheed mudar aa layidhi marka rajabti ayagaa loo nisbeeyey rajabta reer mudana layidhi sababtuna waxay taa la yidhi carabta kale si aysan xurmadeeda u ilaalin ay iyagu u ilaalin jireen bishaas xurmadeeda aad ay u ilaalin jireen ilaalin ka badan midda carabta kale ilaalido saasaa loogu nisbeeye la rajab mudar rajabti reer mudar aa layidhi bilahaas marka afarta ah xurmay lahaayeen gaalada xataa waa yaqiineen welidaa saas daraaddeed gaalada bilaha ay isdhexmari jireen bilahaas ah sida badan xurmadaas waa ilaalin jireen bil xurmale haddii la gaaro oo aan bishaas lagu cayaarin xurmada laga qaadin dadku waa isku safayaan labadii qabiiloo dagaal ka dhexe waa isdhex maraya ninku ninkii aabbihiis dilaya agtiisa mara mana taabana dole bil xurmalaha xurmalaha lagu jira igaw ha iska socdeen saas taa kii aabiintiina duu meesha soo mara waana gaal bilaahi calaykum xurmadii sidiiya uleeyihi sharcigaa xurmada u yeelay maanta ummaddeenna ayagiyo muslimiin oo bil walba ay dhiigga muslimku xaaraam ka yahay bishii xurmada laheed waa islaynaya maba kala yaqanin dadka qabaa'ilka isku laynaa bil xurma lahaa lagu jiraa iyo laguma jiro warba kama hayaan xisaabta maxaa yeele ah, ugaba ahan dhaqan sideeda waxaa wax lagu fahmaa waa dhaqanka carabta ayaga dhaqanay u ahayd arrintu in la ilaaliyo bilaan xurmadooda laakiin fiiri annaga waa diinkayagii ka mid bishan in si gaara loo ilaaliyo maanta ayadiyo da fiiri dadkii muslimiin yihiin bilihii xurmada lahaa xurmadoodii qofka ku day maayaan islaamnimadiina ku day maayaan wax aad uga badbaadayda lama ah sow nasiib darra maahan iyo fadeex gaaladii way isku dayi jireen bilahaas laakiin muslimiintu isku dayi maayeen waa arrin fadeexare marka ah. bilahaas gaalada ma banaana dagaal in lagu bilaabo ma banaano gaal dagaal laguma bilaabi karo muslimiintu kuma bilaabi karaan bilaha laakiin hadduu soo weeraro iska celinayo soo ma jeedi ka warran marka muslimaana hadda isku bilaabaa bilahaas oo islaynaya ka waa nasiib daro aad u weyn oo la rabo in waxa weeyaan arrintaas lagu baraarugo bilahan dadka la baro oo bil walbaaba hadda muslim dhigiis xaaraan kaaye laakiin marka bil xurmada la gaaro laba gooru xaaraam kaa noqona oo islaamnimadiina waa kaaga xaaraan xurmada bishana waa kaaga xaaraan arrintu waa sii weynaane dembiga aad gashaana waa ka khatarsan yahay bilihii kale marka in aad loogu baraarugo nabiga salى الlahu عalيه wasalam wuxuu yidhi ayu shahrin waa bishay haadaa kanu waa bishii dilxija ila xajkaa la taaganya xajatulwadaa weeye waa bishii dilxija markaasuu nabigu yidhi ayuhaa ayu shahrin haadaa bishan waa kuma qulnaa waxaan idhi allah warasuuluhu aclam ilaah iyo rasuulkiisa og waa yaqaanin bisha laakiin waa maxay iihaaran litafwiidi wa xusni اadabi fii maa laa yuclamu lgaradu min asu'aali canhu waxay doorteen nabiga inay u bandhigaan jawaabta oo u daayaan edab wanaag oo ay nabiga ka edab qaadanayaan iyo su-aasha ujeeddada laga leeyahaysan ogeyn hadday iyagu sheegaan oo yidhaahdaan waa bishii dilxidka faa'iidadu intaasay ku gaabmaanay laakiin nabigu markuu sheego intii ay yiqiineenoo bishu inay dilxijo tahayna waa sheegee faa'iida dheeraadana waa ku daran markaasay iyagoo yaqaanay ka edab qaadan jireen ay dhihi jireen allah warasuuluhu aclam ilaahiyo rasuulkiisa ayaqaan si nabigunta u sheego faa-iido dheeraada ugu daro marka waxay doorteen nabiga inuu bandhigaan idibqaadasho sababtoo ma ay oga su-aashaan ujeeddada nabigu ka leeyahay si ujeeddadii loo garto ayay u kaadiyeen oo aysan iyagu ka jawaabin qulnaa waxaan idhi allah warasuuluhu aclam fasakata nabigu waa aamusay xataa danannaa ilaa aan u maraynay annahu nabigu sayusamiihi inuu ku magacaabi doono bikayri ismi bishiis bishaas magiciisi kayrkiis inuu ku magacaabi doono bishaas magiciis uu iska lahayon u niqiin oo dilxija ahaa magacaan ahayn uga ku magacaabi doonahaan isyihi siduu u aamusay qaala nabig wuuu yidhi qaala nabigu wuxuu yidhi alaysa dalxija alaysa huwa shahrigu ah, ismka laysa waa shahriga alaysa shahru dalxija ma uusan ahayn bishaanu bishii dalxija saasuu ku yidhi qulnaa waxaan idhi balaa inuusan ahayn warkeedaa waa yahay qaala nabigu wuxuu yidhi ayu baladin haadaa magaaladan waa kuma aan joognaa waa yaqaani waaba magaaladay deganaayeen laakiin iihaaran litafwiiq waxay doorteen inay nabiga u bandhigaan arrintii jawaabta wa xusni اladab iyo edab wanaag maxaa yeelay ma oga aradka iyo ujeeddada su-aasha laga leeyay si faa'iidadu usoo baxdo waa ay ka gaabsadeen nabigayna u daayeen qulnaa waxaan nidhi allaahu wa rasuuluhu aclam ilaah iyo rasuulkiisa u oqoon badan magaalada fasakata nabigu waa aamusay xataa danannaa ilaa aan u malaynay annahu nabigu sayusamiihi beledka inuu ku magacaabi doono bikayr ismi magaciisi magacaan ahayn qaala nabigu wuxuu huwa beldku miyuusan ahayn albaldata maka albaldata waa smu min asmaaءi maka magac magacyaalka maka ka mida wey albald marka wuxuu hi alaysa alaysa huwa beldku albaldata maka miyuusan ahayn qulnaa waxaan idhi bala miyuusan ahayn warkeed madaa wuu yahay qaalana wuxuu idhi faأyu ywmi haada waa maalinkii tobnaad bisha dilxija maalinkay toban tahay wey markaasuu yidhi maantaan waa maalinna yoonkaana ayu yowmin maalinkana waa kuma haada oo kanaa qulnaa waxaan idhi allaahu warasuulu aclam ah, iihaaran litafwiid nabiga inay u bandhigaanay doorteen maxaa yeelay su-aasha ujeeddada laga leeyahay ma oga si ujeeddada nabigu u soo baxdo ay nabiga u bandhigeen jawaabta qulnaa waxaan idhi yidhi allaahu warasuuluhu aclam ilaahay iyo rasuulkiisaa u aqoon badan fasakata nabigu waa aamusay xataa danannaa ilaa aan u malaynay annahu nabigu sayusamiihi yoomka inuu ku magacaabi doono biqayri ismi magaciisii qayrkiis qaala nabigu wuxuu uhi alaysa yowma naxri alaysa huwa yoomku yowma naxri sow maalinkii hilbaqaladka maaha maalinkii bishaa ay tobanka aheed oo udxiyada la qali jiray oo ciidda la tukan jiray war maalinkaas muusan ahayn maalinku qulna waxaan idhi balaa inuusan ahayn warkeed daayo waa yahay qaala nabig wuxu uhi waa kana marka qaradkii su-aashu waa kan wuxuu rabay nabigu sal اlahu calayه wasalam markuu qalbigooda ku takriiriyo ku sugo bisha lagu jiro xurmadeeda beledka la joogo xurmadiisa maalinka la joogo xurmadiisa oo ay yaqaaniin weynankaas qalbiga markuu dego oo ay soo xaadirsadaan uu rabaa shay kale oo saasoo kale u weyn inuu soo garab dhigo oo yidha kaasuna waa la mid hada ah ilaalin sidaad kan u taqaanaan kana u barto shay kaluu raba inuu ku shabaho saddexdan waa yaqaaneen xurmadood in lagu xadgudbaa inay halaag tahayna waa yaqaaneen hay saddexdan ay yaqaaniin ayuu shay lagu xadgudboo la fududaystay ku shabihi rabaa oo dhihi rabaa kanaa la mid ee kana sida aad kuwan u taqaanaan ood kuwan u ilaalidaan kana u ilaaliya inuu yidhahduu rabaa ilaa shay la yaqaana qofka wax loogu shabahaa nabigu wuxuu yidhi sal اlahu calayh wasalam qaala nabigu wuxuu yidhi faina dimaa'akum dhiigyaalkiinna wa amwaalakum maalyaalkiinna qaala maxamed waa maxamed ibnu siriin maxamed ibnu siriin wuxuu yidhi wa axsabuhu waxaan u malayn axsabuhu abibakr u celi ah, abaabakrata saxaabiga xadiiska nabiga ka wari u celi oo maxamed ibnu siriin shiiqiisii ah oo uu xadiiska ka maqlay وأxsبهu abاbكr waxaan u malaynaa qaala inuu yihi abubكرa وأعراaضكم inuu ku daran u malayna marka waxay noqonaydaa فإنa diماءكم dhigyaalkiina وأموaaلكم maalyaalkiina وأعراaضكم شhaرفyaalkiina عalayكم korkiina xaraaم xaaraam ay ka yihiin ka xurmaةi yومiكم maalinkiinaan aad taqaanaano yوم نaxri ah sida xurmada uu leeyah in lagu xadgudba xaaraan u tahay haadaa oo kan ah maalinu fii beladikum beledkiinaan xurmadiisa oo kale haada oo kan ah fii shahrikum bishiinna haada oo kan ah wuxuu nabigu yidhi sal allahu alay wasalam dhiiggiinna inaad isdishaan inaad xoolaha kala dhacdaan ama kala qiyaantaan amaad kala xadaan inaad sharaftiinna wax iska sheegtaan isxamataan iscaydaan waxay xaaraam u tahay sida ay xaaraam u tahay maanta in lagu xadgudbo bishaan in lagu xadgudbo beledkan maka in lagu xadgudbo sidaas ay xaaraan u tahay ayaa waxaa xaaraan u ah muslimiintu inay isdilaan muslimiintu inay isdhacaan ama isxabaan muslimiintu inay iscaayaan ama islaflagaadeeyaan maalka muslimka dhiigga muslimka sharafta muslimka waa idinka xaaraan waxayna xaaraam idinkaga tahay sida saddexdan xurmadooda aad u taqaanaan oo in lagu xadgudbaa ay xaaraam u tahay marka waa iskugu shabaha ujeeddadu waa taas marka saddexdaasu calaykum xaraamuna idinka yihiin ka xurmati yawmikum maalinkiina xurmadiisa oo kale haadaa oo kan ah fii beladikum xaalad ku sugantihiin magaaladiinaan haadaa oo kan ah fii ymi fii shahrikum bishiina xaalad ku sugantihiin haadaa oo kan ah maalinkan oo aad ku sugantihiin beledkan iyo bishaan siday xaaraam u tahay in lagu xadgudbo sidaasay xaaraam u tahay dhiig muslim maal muslim sharaf muslim in lagu xadgudbo wasatalqowna waad la kulmi doontaan rabbakum rabbigiin fayas'alukum waa idin weydiin doonaa can acmaalikum camalyaalkiina rabbigi inaad la kulmi doontaan acmaashiinana waa idin weydiin doonaa waa idinka abaalmari doonaa marka u diyaargarooba ilaahay uga baqa ha la ilaaliyo dhiigga muslimka maalka muslimka iyo sharafta muslimka wasatalqowna waad la kulmi doontaan rabbakum rabbigiin فyسألكم wuxuu idinka wax idinka weydiin doonaa can acmaalikum acmaashiina alaa baraaruga falaa tarjicuu ha u laabanina bacdii aniga gabaalkay dulaalan dad baadiyoobay oo xaqa ka leexday dulaal waa jamcu daal mid baadiyoobayaa lagu jamciye dulaal ha u laabanina aniga gabaalkay dad baadiyoobay yadribu xaal uu garaacayo bacdukum gabalkiin riqaaba bacdin gabalka kale qoortooda baadi waxaa ah in gabalkiin gabalka kale qoorta ka jaro sidaasaa baadi lafdi kale waxaa ku soo arooray laa tarjic bacdii kufaaran yadribu bacdukum riqaaba bacd aniga gabalkay ha u laabanina gaalnimo oo gaalo oo kale inaad noqotaan oo aad qoorta iska jartaan maxaa yeelay in qoorta layska jaro oo la laayo dadka muslimkaa waa camal gaalo camal muslima camal muslima in muslimiin la laayo waa camal gaalee camal muslim iyo shaqo muslim midna maaha aan ilaahay dil ku xukumin aad iska laydo adugu markaasuu nabigu yidhi salى الlahu عalيه waslm alaa baraaruga liyuballig ha gaarsiiyo ashaahidu qofka hadda xaadirkaaho imaqlayo xadiidkan iga maqlaa algaa'iba ka maqan oon joogin ah. qofka xaadirkaa oo xadiidkan iga maqlay ha gaarsi waa qofkii xifdiyey waxna aan ku darin waxna aan ku aan ka jarin waxna aan ku siyaadin ha gaarsi marka qof walba oo xadiidka nabiga maqla sala allahu calay wasalam waxaa laga rabaa qof kaloo muslima walaalkiisa inuu gaarsiiyo waxaana la rabaa waxaad gaarsiinaydo wax aad hubtay inay tahay oo aadan nabiga ku been abuuran waxaadan hubin oo aadan baran oo aadan xifdin oo aadan sugin inaadan sheegin haddaad sheegto adu waxaas leedahay ilaahay caabud laakiin dembiga kaa soo gaaraya ka weyn cibaado kuu noqon mayda halaagay kugu noqeen marka wax sug oo hubso waxa aad hubtana gudbi oo gaarsii walaalkaaga kale nabigu wuxuu yidhi salى الlahu عalيه wasalam falacalla bacda man dad gobolkoodu waxay mudan yihiin yabluqu xadiidku uu gaaraa an yakuuna inuu noqdo owcan mid ka xifdin badan lahu lihaada alxadiidi xadiidkan min bacdi man dad gabalkood samicahu maqlay waxaa dhici karta qof iga maqlay inta qaado inuu xadiidka u geeyo qof kasi xifdi badan ah, waxaa dhici karta qofkii maqlay inta qaado inuu u geeyo qof ka faqiidsan oo ka fahmaaya axkaam uusan ayaa dhici karta sida lafdi kaleba kusoo aroortay uma qaala nabigu wuxuu yidhi alaa hal ballagtu maini soo gaarsiiyey diinkii la ii soo dhiibay alaa baraaruge hal ballagtu maini soo gaarsiiyey maa amaranii rabbii bih maa amaranii bihi rabbi wixii rabbigay i amray inaan idin soo gaarsiiyo mafcuulka maxduufka alaa hal ballagtu ey hal ballagtukum maidin soo gaarsiiyey maa amaranii bihi rabbi wixii rabbigay i amray oo uu yidhi dadka gaarsiiye mayni soo gaarsiiye saasuu ku yidhi maratayna laba maruu yidhi marka ayaguna waxay yidhaahdeen inaadana soo gaarsi iska daaya waadna soo gaarsiiye markaasaa nabigu inta cirka farta ku fiiqo yidhi allahuma sha ilaahu markhaati ka noqo inay qiran yihiin inaan gaarsiiye ilaahay ou markhaati ka noqo ayagiyaa qiran waa kuwaas inaan gaarsiiyey inaan gaarsiiyey marka bilahaas in dadka aada loo baro xurmadoodana aada loo ilaaliyo sidaas wey rawa الbukhaariي can caliyin radi allahu canhu annahu cali bn abi aalib utiya waxaa loola yimid calaa baabi raxbati asagoo ku sugan banaanka kuufa raxbadu waa raxbu kuufa raxbana waxaa la idhahdaa araxba almakaan اmutasc waa makaanka waasica la hahda rabada raxba waxaa la dhahdaa almakaan اlmutasc makaanka waascaha la dhahda raxba haddana almuraad raxbat اlkuufa waa magaalada kuufa banaankeedii wey annahu cali bnu abi aalib utiya waxaa loola yimid calaa baabi raxba asagoo kuufo banaankeeda ku sugan albaabkeeda raxbada albaabkeeda asagoo ku sugan kuufa banaankeedii albaabka isagoo uga sugan bimaain biyaa loola yimi fa shariba waa cabay qaa'iman xaal u yahay midkii taagan isagoo taagan uu cabay fa qaala wuxuu yidhi inna naasan dad yakrahu waa nacaa aadk axaduhum mid ka mid ah yashraba an yashraba inuu cabo walxaalna uu cabo huwa qaa'imun isagu taagan yahay arintan ficilkaa u samaynaa dad cali wax ku bara dad wax ku bara wuxuu arkay dad oo nacayoo diidaya ayadoo la taagan yahay in biyaha la cabo markaasuu biyo inta loo keenay uu isagoo taagan cabay si loo arko ficilkiisa ficilkaa ka xeel dheer hadalka ficilkaa ka xeel dheer markaasuu markuu biyihii cabay uu haddana hadlay u sharaxay sababta keenta isagoo taagan inuu biyo cabay isagoo taagan inuu biyo cabo faqaala wuxuu yidhi ina naasan dad yakrahu waa nacaa axaduhum mid ka mida marka ma sheegin dadkii uu arkay sababtoo ah qofka isaga in la eedeeyo ujeeddadu maahan waa in xaqa la bayaaniyo marka qof qalad ku aragto qofkiina meeshaan joogo qof kaanan qalad ku arkay la dhihi maa ee sidii nabiga la yeelaaho wardadaa sidaas sameeya war xaalkoodu muxuu yahay sidaasu sax maahani sidaana saxa alale marka xaqiina waa la fahmaa qofkiina lama ceebayn qofkiina lama ceebayn xaqiina waa la fahma oo waa la bayaanina marka famaa baalu qawmina lagu wadaa sida fiican waa saas mar mar oo aan la fahmi karinna waa la bayaanina hebelaa saas yeelay alaley oo nabigu mar waaba waa yidhi oo mar haddaan la fahmayn oon dadku si kale ku fahmayn haddee fahmidda ka muhiimsan qofka laakiin haddii la fahmaayo waxba qofka la sheegi maa ujeeddadu awal maahayn qof in la ceebeeye ujeeddadu waxay ahayd xaqa in la fahmo marka wuxuu yidhi cali bn abi daalib ina naasan dad yakrahu waa naca axadu mid ka mid ah an yashraba inuu biyo cabo walxaalna uu cabo huwa qofku qaa'imu taagan yahay wa inii anigana ra'aytu nebiya nabigaan arkay salى اllahu calayh wasalam facala qad facala xaal uu sameeyey kamaa ra'aytumuni sidaad ugu aragteen facaltu anoo sameeyey sida aad arkayda inuu sameeyey oo ah anoo taagan inaan biyo xaday sidaas nabigoo yeelan ah nabiga marka taas waa inay banaanta waa inay bannaan tahay marka waa inay bannaan tahay xadiiskaana waxayar ku laabanno istaagga in biyo lagu cabo axaadiis badanaa ku soo arorto nabigu diiday sal اlahu alيه wasalam oo nabigu nahiyey oo uu diiday istaag lagu cabo axaadiis badanaa ku soo arorto xadiidkanuna wuxuu caddaynaa nabigu inuu ku cabay oo cali bnu abi daalib wuxuu yidhi sidaan anigu aan sameeyey nabigan ku arkay sal اlahu alيه wasalam culammada muslimiintu intooda ugu badan waxay yidhaahdeen isma diidana axaadiista nabigu ku diiday iyo midaan ficlan uu u sameeyey waxaa la ysku waafajinaa diididda waxaa lagu xambaaraa nahyu tanziih macnaha waa laga fiican yahay waa nabigu sababtu istaaga ugu cadayna waxaa lagu xambaaraa libayaani iljawaaz wuxuu dadka tusaayey inay bannaanta istaaga in lagu caday marka ficilka uu sameeyo istaaga ku cadayna waa waxa uu nabigu dadka ku tusay xaaraan maaha istaagga in lagu cabo qowlka uu dadka u sheego yidhi istaagga yaan lagu cabinna waa laga fiican yahay w marka macnihii khulaasada waxay noqonaydaa istaag in biyo laga cabo waa lagu cabo waa laga fiican waa laga fiican yahay laiska daayo khulaasadu saasay noqeen qofkii ku cabana xaaraan kuma dhicin saas wey marka khulaasadii rawa bukhaariyu can abi hurayraa radi allahu canhu qaal nahaa rasuululahi rasuulka allaa reebay sala اllahu calayh wasalam can shurbi cabitaan min fami lqirbati sibraarka ama qarbadda afkeeda laga cabo aw isiqaaya ama sibraarka qirba iyo siqaa waa isku mid waa maqaar biyaha lagu shuba jiray maqaar oo biyaha lagu shuba jiray ayuu ahaa maqaarkaas in afka inta la saaro biyaha laga cabo nabigu waa diiday sala اllahu alay wasalam cilada ilaaha yaqaan laakiin culmada gabal waxay yidhaahdeen afku waa yarye afkiisu waa yarye waxaa ku jira looma jeedo waxaa dhici karta bahal inuu iska dhex fadhiyo afkaasaa diqaac markaasu baalkii dalaq baalkaa gugala saasaa dhici karta haddii ciladu saas tahayna dhammaan weelasha aan loo jeedin waxaa ku jira sida caagadaha a aaga saddexlaad ka qabsato bahal galan saasaa dhici karta culammada gobol waxay yidhahdeen maya weel wey wey maqaarkaada daad inta qabsato waxa wey isku sii daydo waxaa dhacda biyihii si xoog inta kuugu dhacanoo ku mergeto xataa inaad dhimato qaar waxay yidhahdeen waxa wey neer xidida yar yaraa jira jug jug biyaha isku siida xidida ku jaraan oo qatar ku gasho waa dhici karta adugu cilooyin dhowrahay sheegeen culmadu waxaa dhici karta qaar waxay dhahan biyo aan loo baahnayn inay kugu tagaan waxaan weynanka badan hor kacadayda qadar aan loo baahnayn inaad ku tagto calaa kulli xaal waalcilmu cind allah cilada nabigu u diiday alla garana laakiin waxaad soo qabataa nabigu waa diiday sal allahu alay wasalam nabigu waa diiday imaam nawowi wuxuu ihi nahyigaas culummadu waa isku waafaqeen inuusan xaaraam ahayn nahyu tanziih maaha nahyu taxriim maaha ee waa nahyu tanziih inaysan xaaraam ahayne ay tahay waa laga fiicayn xaafid ibn xajar waa tacqiibiye wuxuu yidhi itifaaqu sheegaya nadara ku jira ma sugna ijmaac tan kalena wuxuu yidhi nabiga dhammaan waa diiday afcaashiisa afcaashiisa aa laga hayaa inuu isagu sameeyey oo uu ka caday laakiin qowl ahaan waa diiday qowlkana miisaan badan iyo ficilku sababtuna waxay tahay cilooyinka ay ku cileeyeen culummadu dhammaan cilooyinkaas nabiga looga baqi mayo waa cilooyin aan nabiga looga baqayn saas darteeda waa inaan laga cabin afka ah, sibraar weyn ama qarbad weyn ama weel weynoo aan loo jeedin gudihiisa waxa ku jira weel aan gudaha loo jeedin waxa ku jira waa inaan biyaha afka laga cabin weelka lagu shubto weelkaasa laga cabin saas وأn ymنca rajulu ninku inuu diido qof aa loola jeedaa rajul imra'adii waa lamid qof aa loola jeedaa waxaa kaloo nabigu diiday وأn ymنaca rajulu qofku inuu u diido jaarahu dariskiisa an ykrisa inuu ku muto ama ku tallaasho khashabahu qoryihiisa fii daarihi gurigiisa iriya derisku xuquuq badan isku leey nabigu wuxuu diiday salى الlahu عalay slam qoyska deriska kula ah oo booska kugu dhegan leh hadday u baahdaan inay tiirar ku mutaan dardigaaga inaadan u diidin i xuquuqda dars isku leey xuquuqda dars isku leey ka mid u baahday marar badan ah, de geedaa lagu dhisan jiray wax markaas hadday sidii oo kale ugu baahdo oo u baahdo inuu gurigaaga tiir ama qori ku muto uma diidi karti waa xaqii darisnimada abu hurayra markuu xadiiskaa sheegay arkay dad qalka laalaadina asl oolaha iyaga miyaana laku maamula le markaasuu maxaa dhacay waxaan arkaya sunada nabiga inaad dhibsaydaan wallahi dhexdiinaan ku tuuraa garbahan in kaga rida waa inan maqashiina sunada nabiga sal la ala marka xuquuqda darisku waa weynta sida la moodayo waa ka weyn waa ka weyn marka hadday u baahdaan shardina waxaa ah inaan adiga dhibaata kugu soo gaaray haddii dardigaa gudumaaya haddii iskaga muto ha dume la dhihma oo adiga xaqaaga ina in lagu xadgudba lama ogola laakiin wax aan adiga dhibaato kuu keenayn gurigaagii asagana wax u taraya hadduu kaaga baahno uma diidi karti nabigu waa diiday in loo diido sal اlahu alيه wasalam وan ymنca inuu u diido aرajل qofku jaarahu dariskiisa an ykrisa inuu ku muto khashabahu qoryihiisa waa jam jamcu khashabatin wey qoryihiisa ama tiirarkiisa فيi daari gurigiisa فيi ah, daarihina waa loo celinaaye waa rajulka laleeya waa diidi isaga eh, qaara waxay u celsheen deriska oo waxay dhahdeen deriska ma dhihi kartid tiirarka ha ku mudanin derbigaaga taas macnaba ma leh isaga miyaa wax kaa weydiinaya derbigiisa derbigu asagu iska leeyahay ah, inuu tiir ku mutamiyo adiga ku weydiisana maya waxa laga hadlaya adiga derbigaaga waa ah, xadiisku waa macno ma yeelanayo markaas in la yidhahdo ha u diidin asagu booskiisa inuu dhisto ah, taas ma laga hadlaayo taas lagama hadlaayo booskiisa adiga wax lagaa weydiina inkastoo ayaga lafteeda aan aragno haddee daalimnimadu dadku hadday dulmigu ka bato fawdadana ay ku koraan ayaga lafteeda waa la dulmiga dadka fawdadu heerkaas waa gaartaa heerkaas waa ay gaartaa heerkaas waa ay gaartaa waxyaala aad la yaabta mararka gobolku soo maraa oodan islahayn banu aadam ka sultaan oo qoys deriska u diidan dhulkiisa inuu dhisto ole ka dhisamayda war durku hadda adigna dhulk dhulkaaga inuu ku jiraa maya kuma jiro laakiin xoogaa waddaduu ku dhowi waddada maadaa ka waxa weeyaan mas-uula haddi kumana dhawood fiiri waa dulmi waddada waa xaaraan in la dhisto waa sax laakiin booskiisii dad loo diidan yahay waa la arka taas hadee waa dulmi weyn waay taas waa dulmi weyn iyo gadan rawa الbخaariي can abi hurayraةa radي الlahu canهu qaal samictu rasuul اlahi rasuulka ilaahi ayaan maqlay salى الlahu عalيه waslm yaquulu xaalu leeyahay lan yudkila gelin maa axaddan qof camaluhu camalkiisu aljannata janno gelin maa qofna camalka uu asagu sameeyey janno gelin maa ma gelinayo qaaluu waxay idhahdeen walaa anta adigana mausan ku gelayn yaa rasuul allah qaala wuxuu uhi walaa ana anigana camalkaygu janno i gelin maa ilaa an yataqamadani allaahu allah inuu igu daboolo un ma ahane bifadlihi isaga fadligiisa wa xadiidkan wuxuu leeyahay qofku camalkiisa janno ku geli ma maxaa loola jeedaa waxaa loola jeedaa camalka qofku sameeyaa janno ma gooyo waa ka yarya jannadu waa ka qaalisanta camalka laakiin camalku waa sababka jannada lagu galo waa sababka jannada lagu galo sidaas daraaddeeda xadiiska waxaa ku soo lan ydkula oo ficilku laazim yahay lan yadkula axadu bicamalihi aljanna lafdigaasaana waaga u belinaya xadiiska macnihiisa oo ba'daasa baaulciwad la yidhaahdaa lan yadkula axadu bicamalihi aljanna ba'daasa baaulciwad ah oo macnaheedu waxay tahay qofka camalkiisu janno ma gooyo waa ka yari oo ciwad kama noqon karo jannadaa weyn laakiin camalku qofka wuxuu u noqdaa sababku jannada ku gelilay taasna qur'aanka iyo sunnada labaduba saasa isku waafaqan in camalku uu yahay sababka jannada lagu galo ahlu jannaha markay jannada gelayaan ilaah wuxuu yidhi waxaa la leeyahay udkhulu ljannata bimaa kuntum tacmaluun jannada waxaad ku gashaan bimaa kuntum bisababi maa kii sababkiis kuntum aad ahaydeen tacmaluunaha kuwa sameeyo camalki aad samayn jirteen aa sabab idin ahe ku gala alaleeya qur-aanku saasuu leeyay xadiidka nabigana bukhaari iyo muslim iyo qayrkood waxaa ku sugan sida xadiidka bukhaari muslim min xadiidi abi ayuub ninaa nabiga u yimid sala allahu alay wasalam markaasuu yidhi yaa rasuul allahi akbirnii bicamalin yudkhilunii اljanna rasuulka allow ii sheeg camal jannada igeliye bicamalin badaas waa sababiya iyado bimaa kuntu ti qur-aanka ku jirto o kale wa camal jannada sabab iigu noqda ii sheeg nabigu wuxuu yidhi tacbud اllaha laa tushriku bihi shayئa watuqiimu salaa watu'tiya zaka kadalika sidoo kale mucaad markuu weydiiyey yaa rasuul اllahi akbirnii bicamalin yudkiluni اljanna wayubaacidunii can الnaar qaala laqad sa'alta bcadiim وإنه ليصير على من يسره الله وحوينad weydiiday oo ah caمل جaنo sabab u نoqda لaakiin qofka ilahay u sهلo waa sهlay markaas u sheegay waa تwحيid wii جaنo lagu galo ilaahay kelgiis caab shirki ka cara salaada oog sakada bixi soom arkaanta iسlاaمka u sheegay arkaanta iسlاaمka ugu weyn wax qofka جannada sabab ugu noqdo marka waxay yidhahdeen culummadu xadiidkan oo ah akbirnii bicamali baadu waa sababiye qur-aanka udkhulu janata bimaa kuntum badu waa sababiya marka camalku waa sababka jannada lagu galo bacda xadiiska ku jirtana waa baaulciwa waxa weya camalku janno ma dhama laakiin markaad sababtii la timaado aa ilaahay fadligiisa iyo dheeraadkiisa kugu siinaa jannada sababtii markaad la timaado aa ilaahay kugu tafadula markaasuu dheeraad camalkaaga ka weyn uu ku siina waa saas marka xadiis macnihiisu kaas xadiiku macnihiisa fasadidu toosnaada nabigu yidhi sala allahu alay wasalam macnaha wax saxa la imaada camal saxa la imaada camalkaad la imaanaydaan camal saxa ha noqdo oo laba shardi laga helay ikhlaas ilaahay dartiis wax loo samaynaa dariiqii nabigana waafaqsan oo aan bidco ahayn salawaatu wasalaamu calayh dariiqii nabiga camal waafaqsan la imaada fasadidu toosnaada waqaaribuu dhowdhoweey dhexdhexaysa wey waqaaribuu tawasaduu fi lcibaada cibaadada waxa weya haddaad istiraahdo wax weyn oodan samayn karin haddaad tiraa samee waa ka daale laakiin xaad samaydaan tawasadu dhexdhexaysta ha gaabinina oo maanta fursadaad haysataa intaad nooshahay waa intaad wax samayn karto wax aad awooddo ha ka tegin oo wanaag wax aad awoodinna ha isku dayin iska daa dhexdhexaysta waqaaribuu dhexdhexaysta walaa yatamanayanna walaa yatamanayanna yuusan jeclaysanin axadukum qofkiin almowta geeri ilaahu idil yuusan dhihi qofna yuusan mowt ilaahay ka bari war xayaatadu waa fursadda hadiya intaad nooshaad fursad haysataa sababtoo ah intaad noosha inay fursad tahay fiiri nabigu wuxuu yidhi salى اllahu calayه wasalam imaa muxsina in kaana axadukm muxsina qofka idin ka mida hadduu yahay qof camalka wanaajina falacalahu wuxuu mudan yahay an yasdaada inuu siyaasado khayran khayr qofka noloshaa fursad u ah sababtoo ah hadduu yahay qof wanaag samaynaa intuu nool yahay ajaru siyaasana ajaru salaadu tukana waa tawxiidsana waa sadaqu la baxa waa sooma waa xajina waa jihaada birulwaalidayn wanaagu dadu sheegaas wax weya adkaaru akrisana wanaaguu samaysana daqiiqad kastood nooshay kayraa kuu kordhaa nolosha danaa kugu jiro qofkii fiican marka nolosha dana ugu jiro waay waimaa musiican wain kaana axadukum qof idin ka mida ah hadduu yahay musiican mid xumaan samaynaa falacalahu wuxuu mudan yahay hadduu sii noolaado an yastactiba inuu rile dalbo raalligelin in ilaahay ka dalbo ah, rila inuu dalbo inuu rilo dalbo oo macnaha inuu ilaah ka raalli ahaado uu ilaahay ka dalbado macnaheeda waa inuu toobad keeno qof haddii uu markii xumaan ku jiro haddii xumaantii uu ku dhinto hadda waa naar ha aad laakiin fiiri hadduu noolaado waxaa dhici karta inuu ilaahay weynaa ka dalbado inuu raalli ka noqdo oo macnaheeda aa loola jeeda inuu toobad keeno marka hadduu dhimo lahaa fursadaas ma heleen laakiin qofku intuu nool yahay hadduu dembiilo yahay fursadu haysta weli oo waa toobad keeni karaa dhammaan dunuubtii loo qorayo in laga tiraa nacab marka fursaday u nolosha qofka hadduu isaga xumaan ku jira uu dhinto fursaddii waa seeg wa imaa musiican wa in kaana huwa qofku musiican mid xumaan samaynaayo hadduu yahay falacalahu wuxuu mudan yahay an yastactiba inuu ilaahay diladiisa dalbado macnaha inuu toobad keenaa dhici karta wey oo u yidha iga raalli noqo waa waa kuu toobad keenaye rawa الbخaariي can iبni cabaasin radي الlahu canهuma qaal cabdالlaahi iبni cabaas wuxuu yidhi qaala rasuululahi rasuulka alle wuxuu yidhi salى الlahu عalيه wasalam ashifaaءu caafimaadku fii alaaثatin saddex shayuu ku jira ilaahay saddex shayuu dawada geliyey oo uu caafimaadka geliyey sharbati casalin malabka cabidiisa malabka la cabo ilaaha dawo geliyey de taas qur-aankana alla ku sheeg fiihi shifaaun linaas ula waxaa ku sugan caafimaada dadka ugu sugan malabka malabka haddii la ilaaliyo oo malab saxa uu yahay de wax la qasay ayagu marna qayb ma yeeshaan wax la qasay marna qayb ma yeeshaan laakiin wixii nadiif ah oo la ilaaliyo naga hadda wax walba meel noo nabad qabtaana iska yar soo maha dawadu waa qasanta caanu waa qasanyi saliid macsara waa qasan malabkii waa qasanyi wax walba hade annaga xaaj weyda ah, qofka noogu sareeyo waxa dhacdo inuu khaaiyo kan cadayga gabayaana qori qalaannu caleen kuu soo gelin ah, adugu inta udhaxayda fahma ah, marka ummad un xaalkooda ilaahay og yahan ilahay ilahay hana islaaxiyo ilahay hana islaaxiyo xalad ad qataraan ku jirna oo aan la suuray karin ood la yaabayo haddii kii cadayga gadahay fiiri aadan aamin ka ahayn oodan kancaanaha gada ka aamin ahayn oo kan silid macfarada gada aadaan aaminka ahayn oo kan malabka aadaan aaminka ahayn oo caleamtii ay gaartay calaamtii calaamtii in cad inta carab ama asal la soo tumo caleam lagu qaso ummad subxaan allah fawdadu shar badan hmm. ilaa ummadda inta ilaahay ka baqda iyo inta dawlad ka baqda waxaa badan inta dawlad ka baqdaa baa inta ilaahay ka baqda waa in ya ile ma garad waxaas haddii dabagal uu jiri lahaa dadkaas waa yaraan lahayn soo ma shartaas waa yaraan leh ina lilahi marka malab saxa culammadu waxayna yidhaahdeen malabka horta asaga waa inuu saxi waxyaalo waxaana jiraale dawadiisa baabi'iya oo dadka khubarada oo oqoonta dheeraadka u leh malabka waxay yidhahdeen dis biyaa ku dhacda dawadiisa baaba ka dhigi karta dis biyo inay ku yidhaahdaan dab la saarayna intaasa dawada u dhammayn karta dii dab kaliya la saaro dii dab kaliya la saaro intaasa u dhammaystiri karta oo kulaylkaas dabka ah ama qiiqu ku baxo oo dabaa markay shinida soo goynaya waa la qiiq ku shuba intaasana u dhammaystiraya oo dawadii baabaha ka dhigaya biyihii taabta waa dawadii baabaha ka dhigaya oo qaara biyo iyo wax si ugu habeeyo wakadaalika waxaas on waxaa kashar badan a laidhi caag haddii lagu shubo musiibadiis waxaa laidhi caag malab galay oo maxaa la rabaa waxaa la rabaa in laba shay bis mid lagu shubo ama weel geed ah ama weel dhalo ah ama weel qalin ha dhigto isku mid maxaa la diidaa waxaa la diidayaa weel wax ka soo go-aan weel haddii uu kululaado asaga wax ka go-i doonaan caaga hadda biyo qoraxdaa la dhigto oo uu kululaado waa diismaa soo maaha waxaa dhacda biyahaas wax asaga ka mida waxaa dha waa wax shilma caab wax ka midaha biyahaas dhexgala soo ma jeedin hadda fuqahada waa kuwa yidhahdaa weelkaasoo kale biyaha ku jira qoraxda la dhigay laguma weysaysto waa kuwa yidhahda fuqahada caynay wax asaga ka soo go-aa galay jirkuna meelo daloolu leeyahay markaad ku weysaysato meeli dalolay caadii wixii ka soo go-aa gala jirka oo dhibaato kuu geyni ka waran marka haddii malab ahaan aad u cabto wixii caadii haddaad cabto marka marka dhalada iyada waxba kama soo go-aan dhiilaha amase weelaha geedkaana waxba kama soo go-aan weelalka qalinkaana waxba kama soo go-aan macdanka isaga waaba ka daraya caaga saas dheg macdanka weelasha macdanka waxbaa ka soo ba waa qatar iyagu oo waxayba saas tidhahdo wax madooba ka waa riiqma marka weel aan waxba ka soo go-ayno asaga inta wax ka go-aan malabka dhex gelayn waa in malabka lagu shubaan sida qalinka oo kale iyo dhalada oo kale iyo weelaha geedaha iyo oo weelashii laga tegoo dhan halkaasaa la rabaa marka calaa kulli xaal malabku waa dawo waa la hubaa hadda qur-aankiyaa sheegay nabiguna waa noo sheegay sala allahu alay wasalam laakiin ilaalinu rabaa oo malab saxa iyo isagoo weel saxa lagu shura in la helo malabkuna geedhaha oo dhan ay ay daaqdaa shinnidu dawadu marka geedhahaasoo dhan ay ka imaanayda sidaas darteeda malabka hal geed oo ubax badan haddii meel inta lagu beero shinnidii lagu beero halka geed ay ka samaydo iyo shinnidan duurka aaday isku dawo maha isku shaqana maha wax isku shaqaa maha midaan duurka aaddaa dawo badan malabku marka waa dawo wax shakiya male khaasatan subaxdii oo kale qofka u soo kaco uu kabado waa dow qofaca oo kale qofka qofacaya dan qofacaas cudurka lahayn waxyaalaha hargabka ka dhashoo ka hara uu yahay haddii inta bakeeri barkiis malab saxa ah lagu shubo oon beenbeen ahayn oo shaah injia lagu buuxiyo laysku qaso qofka la siiyo bakeerigaas saddex goor haddii la siiyo ah, dambe dhima oo ma qofacayo calaa kulli xaal dhaktarkii maahiye adugu dhaktarka malabkaad u tegi anugu waaan kuu sheega mar waa daw bs ah, ah, waa waa daw laakiin shay kastoo waa dawo lagu yihi dhaktara u baahanta dhaktar yaqaana oo sida la iskugu daweeye yaqaana u baahanta ah, wax yar aan ka maqalnay culmada waaan sheegayna eh, waxa weeyaan qof khabiir ah oo yaqaan sida la iskugu daweeya u baahanta kaasna anugu ma iyo washarbati mixjamin aalatu toobista sartarideed waa dawo ayadana toobinta aalad mixjamka waa aaladda wax lagu toobo aaladaas oo waxa weeyaan linta meesha la sarsaro shardadu waa sarsaridda meesha marka intaan la toobin saas loo sarsaraa marka hore waa lagu qabtaa markii dhiigu soo galaa la sarsaraa haddana mar kalaa lagu qabtaa si dhiigga looga soo baxsho meesha dawadiisu caadi maahan toobinka weliba madax madaxa nabiga iska toobay sal la madaxa iyo meelahaan labada galab udhaxayda dhabarkaa iyo calaa kulli xaal ayadana waxaad u baahan tahay qof qabiirkiisii qof khabiir ku ah aad u baahanta inaad ka weydiin oo tidhahda see laysku toobaa halkaa layska tooba waa la hubaa inuu daweyo iyo wa sharbati mixjamin aalatu toobista sarsarideed iyo wa kayati naarin dabka laysku gubo dabka laysku gubana dawo allaa gelshay dawaa ka buuxda ayadana qof khabiir ku ah sida laysku gubo iyo meesha dabka lagu dhajiyaad u baahan ee aduu isma gubi kartaa isocin adugu nabigu wuxuu yidhi salى الlahu عalayه wasalam wanhaa ummati ummadayda waa ka reeba canilkayi gubidda ummadda laakiin waa u diidaya war ha isgubinina laakiin ummadii laakiin dawa waa ku jirta nahyigaas maaha nahyu taxriim waa nahyu tanziih waa laga fiican yahay waxaa u daliila inuu nahyu tanziih yahay nabigaaba dadka gubay saxaabadiisa gobol ka mida nabiga gubay salى الlahu عalيه wasalam xadiis badanaa soo aroortay waxaa ka mid a xadiiska ibnu maaja uu wariyey wuxuu leeyahay ubay ibnu kacab ayaa xanuunsaday fa arsala fiiriya nabigu isagu dadkii kuma dhejin dhakhtar u yeehay oo dadka gubidiisa dhakhtar ku ah wax walba qof yaqaan waa in looga dambeeya nabiga salى الlahu alيه wasalam faarsala ilayh faarsala ilayhi nabiyu salى الlahu alيه wasalam dabiiba nabigu dhakhtar u diray fakawaahu calىa agxalihi xidhig oo gacanta ku jira uu ka gubay nabigaana u diray sal الlahu alay waslm waana xadiis qawi ah ahlucilmiga bacdi ka midu waa saxiixiya sida sheekh naasir oo kale wakadalika ibnu maaja waxaa ku sugan kawa nabiyu salى الlahu alيه waslm sacd ibn mucaad saxaabigii jaliilkaha sacd ibn mucaad nabigaa gubay salى الlahu alيه wasalam maratayn laba mar uu ka gubay fii agxalihi xididka gacanta ku jira waana xadiis saxiixa isaguna sidaas darteeda xaafid ibnu xajar fatxulbaariga wuxuu yidhi wayu'kadu min aljamci bayna karaahatihi salى الlahu عalيه wasalam alkaya wa bayna isticmaalihi lahu waxaa laga qaadanaa marka la isku daro nabigu inuu kahday oo uu yidhi ummadayda waa u diida iyo markuu asagu isticmaalay oo asagii gubay waxaa laga qaadanaa laa yutraku muطlaqan dadka laga wada tegi maa walaa yustacmalu muطlaqan mar walbana la yska isticmaali maa bal yustacmalu cinda tacayunihi dariiqan ilى shifaa haddii cudurkan dawo kale loo waayo markaasaa dabka lagu dhajina haddaa dawo kale u helaydo dab la aadima saasaa xadiiska nabiga loo qaadana sal اlahu alay slm maadaama uu yidhi dawaa ku jirta una yidhi ummadda waa ka reebaa wuxuu yidhi laga wada tegi maa mana la wada qaadanaa ee marka si kale qofkan loo waayo oo dawo kale loo waayo markaasaa qofka yaqaan loo yeehaa dabka lagu dhajina ayadoo qofka la gubayaa uu aaminsan yahay ana shifaa'a biidn illah caafimaadku in idan alla yahay ee darka uusan ahayn marka taasna masladaas waa sida an abi hurayrata radi allahu canhu anahu abu hurayra samica rasuul allah rasuulka alluu maqlay salى اlahu alayه wasalam yaquulu xaalu leeyahay fi lxabati sawdaa xabadda madow mirta madow shifaaun caafimaadaa ku sugan min kulli daa'in cudur kasta looga caafimaado ila saam geerida maahane mawdka maahane inta kaloo dhan dawi u yahay xabasawdadu hadda dawi u yahay hadii lagu yidhi dhaktarkii kugu dawadahay u baahan iska hamba maaha qaab loo isticmaalay leeda waxaad u baahan tahay khabiirkii ku taqaqusa inta u tagto inaad tidhahdo mar waxa weya iyadoo shiidana la isticmaala mar mir mir a ah loo isticmaala mar inta la tumaa meeshii la saara hadda si loo isticmaalay leeda waa dawo waa la hubaa laakiin dawada haddii qalab loo isticmaalo so laguma dhibtoodo waa lagu dhibtooda marka waxaad u baahan tahay qof aqoon u leh inaad kala xidhiirto aniguna maahikii aqoonta ulahaa fi lxabati sawdaa xabada mirta madow waa xabad sawdada mirta madow waxaa ku sugan u nabigu sal اlahu alay slam shifaa caafimaad min kuli daa'in cudur kasta looga raysto ilaa saama mawdka maaha mawdku waa cudur laakiin mawd kaa kaa celina iyadu ah, maxayn allaan ugu talagelin in laga laga badbaado allaan ugu talagelin wax wa caafinana waa alle qaala ibnu shihaab waa taabici oo xadiidka wariyey wuxuu yidhi wasaamu almowt soomka lagu sheegaa waa mowtka waalxabatu sawdaa ashuniisu waa mirta magaceeda ashuniis mar walba waxa wax lagu fasiraa labada magac midka caansan waktigaas uu asagu saas leeyahay ashuniis magacaasa caan ahaa oo dadku yiqiineen xabatu sawdaa aad looma oqoon hadda waa bilcas hadda waa isbedel xabatu sawdaa marka la dadku waa yaqaaneen haddii laakiin la yidhaahdo ashuniis dadka badankoodu ma yaqaanin marka hadda shuniis markii la fasirayo waa la haha hiy alxabatu sawda laakiin markaas dadku waxay yiqiineen shuniis markaasu ugu fasira marka ma ahan tafsir اgariib biaqraba minhu maaha waxay tahay waktigaas aa la yiqiini ka sidaasaa in la yidhahdaa ka saxsan rawa الbخaariي can abi hurayrata radي الlahu canhu qaal qaala rasuul lahi rasuulka alle wuxuu yidhi salى الlahu عalيه wasalam laa cadwaa cudur isqabadsiin ma jirto walaa diyarata baasaysi shimbir la baasaystaana jaa-isu mid bannaan ma ahan walaa haamata walaa tashaa'uma bilhaama in guumays la baasaystaana ayaduna jaa'isatu mid bannaan ma ahan walaa safara walaa tashaa'uma in la baasaysto bhri bishahri safar bisha safar in la baasaystaana jaa-isu mid bannaan ma ahan wafira ka carag min almajduumi qofka juudaamka qabaa kamaa tafiru sidaad uga cararto min alasadi libaaha qaabka aad uga cararto qaabkaas uga carag xadiikaa nabigu wuxuu yihi sal اlahu alay slam laa cadwa cudur isqabadsiin ma jirto cudur laysma qabadsiiyo gadaalna maxaan aragnay qof juudaan qaba haddaad aragto sida libaax looga cararo uga carar maxaana meesha laga fahmaa juudaankii in laga cararayo soo ma in laga cararay maxaa laysku waafajinaya xaafid ibn xajara wuxuu isku jamciyey si adu aad cajiibda culumadu adu wa isku khilaafsan qaabka loo jamcina laakiin hadalka xaafidka ugu cad wuxuu yidhi xaafidku nabigu sal اlahu alيه wasalam markuu anfirayu leey cudur cudur laysma qabadsiiyo macnaheeda waxa cudurku dabeecadiisa kuma gudbo dabeecad uu isagu leeyahay kuma gudbo ee marka qofkaanoo qaba inta la kulanto uu kugu dhacayo allah soo gudbinayo allah ugu talagalay inuu kuu soo gudbo laakiin bidabiicatii kuma gudbo gaaladii horena waxay aaminsanaayeen cudurku dabiicadiisu ku gudbaa saasay aaminsanaayeen tii yaa nabigu baabi'inayey marka uu leeyahay juudaanka qofka qaba ka carab nabiguna xataa nin juudaan qaba wax la cun isagaaba wax la cuna inta la fadhiista ah isaga waa la cunay fiiri muxuu tusaa markuu la cunaa markuu leeyahay cudur laysma qabadsiiyo markaas wuxuu baabi'inaa caqiidadii gaalada oo ah cudurku wa iska gudba iyadoon alla gudbin taasuu baabi'inaya marka uu leeyahay ka carab qofka juudaanka qabana wuxuu caddaynaa qof cudur qaba inaad u tagto waa sabab ilaahay uu ka dhigoo ku dareeriyey inuu musababkii ka dhasho oo cudurkii ka dhala karo cudurki inuu ka dhala karo waa sabab ilaah ka dhigay mid cudurku ka dhasho sidaa daraaddeed fiiri cudurku inuusan iska gudbin oo ilaah awoodiisa uu ku gudbo waxaad aragteen qof jiran qof kasta u taga ma jirada maya waxaa dhacda qofkan boqol qofa u imaanay laba qofaa jirin ama saddex taas macnaheedu waa maxe mararka gobol cudurkan qofka ku jira ilaahay baa saamaynta ka siibaya markaasaad u imaanay mara kuu soo gudbay marmarna saamayntii alla ugu talagalo ku baaqi yeela markaasuu soo gudba marka cudurka waa gudbaa laakiin bidabiicatii kuma gudbo biidn illaah uu ku gudbaa biidn illaahi uu ku gudbaa cudurka saas wey macnuhu oo markuu nabigu yihi cudur ma gudbo ninaaga ku qabsadayba reerbaadiya oo rasuulka allah geel caafimaad qaba anagoo wadanaan geel cadho qaba la kulmayna markaas cadhabu ku dhece duusan gudbin kar cadhada maxay ugu dhac nabigu wuxuu ku yidhi salى الlahu عalيه wasalam faman acda اlأwl geela hore yaa cadhada ku riday sow geel lama kulmin geelion geel ku kulmiyo weliska joog cadam kaaga dhacdahaa yaa ku riday allaha ku riday allihii midka hore ku bilaaba kana u soo gudbiyey ah. marka qofka asagoon qofna la kulmin fiiri asagoon qofna la kulmin a xanuunka iskaga dhici karaa sidaasoo kale qofuu la kulmaa jirada qaba alle markuu u talagalo de ka soo gudbiyo ku rida marka xanuunku bidabiicatii kuma socdeen biidn illaahi waa ku gudbi karaa sidaas darteeda marka inaad ka iska ilaasho waanagi soo marnay magaalo daacuun ka dhacay bad maqasho aadi dadkii jooganayay ka carari waa nagi soo mara waa nagi soo mara laa cudur isqabadsiinu ma jirto oo bidabiicati cudurka uma gudbee idanka allaa laysku qabadsiiyaa walaa diyarata shimbira baasaysina jaa-isu mid bannaan ma ahan gaaladii hore waxay ahaayeen qofku markuu safar yahay gallayr gallayrka markuu arko galayrka ama baaska markuu arko waa cayrina hadduu geed saaran yahay dhinacu u duuluu fiirina hadduu dhanka midigta u duulo wuxuu leeya guul uu leeyay markaas hore u socona dhantiisi waa aada waana guulaysaa u leeyay hadduu bidixda aado waa soo laadaa wuxuu leeya guuldarrowa gaaladii hora saas nabigu arrintaas xaaraan wey ma bannaana qof dhan oo muslimoo socday shimbir xagga u haadda ama xagga u haaday inaad tidhahdo guul ama guuldaro waa caqiide xuma shimbirtaanu wax ma oga adugu hafasahaadi hafasahaadin adugu arrintaasna waxaad moodaa saamaynteedu inay xoogaa raad nagu leedo oo shimbiraha guul in la yidhaahdo saas soomaalida weli waxbaa uga jira sooma waa arrin aad u ayaan daran waana gaaladii hore dhaqankoodii shaydaanku waxa weeyaan dhaqamada hore xunqun waa soo dhaxalsiyaa dadka waa arrin aad u khatara marka shimbir guul ma haydo guul darana ma haydo walaa haamata walaa tashaauma bilhamhamadu waa guumays guumays in la baasaystaana wax jira maaha laba macnaa lagu fasiraa haamada waxay dhihi jireen gaaladii hore haddii qof la dilo oo aan loo aarin oo qofkii aan loo aarin waxaa madaxiisa ka soo baxayda haamatu guumaysaad ka soo baxayda markaasay wareegayda qabrigiisa hareerihiisa markaasay leedahay usqunii min dami qaatilii war isoo waraabiya oon baan ugu dhintay qabriga qofkii idilay dhiiggiisa waxaan ahayna biyo ii noqon maaya sida dadkan isku kixinaa fiiri gaaladaas saas dhii jir waxay leeyihin qof haddii la dilo haddaan loo caarin guumaysaa ka soo baxee qofkii madaxiisa qabrigay ku wareegeen markaasay leedaa war i waraabiya oo wax kale cabitaan ii noqon maayaane qofkii idilay dhiiggiisa ha laysoo cabsiye markaas hooyaa iyo hartibay ka tegay waay le maydkayagii waxa weeyaan oon u dhimanayo oo in la soo dila qofka hmm. maydkiiyay ku qabojaaye subxaan allah shaydaan shar badana marka waxay yidhahdeen markii qofkii la dilo qofka dilay ay iska tegay godka geli waxay kaloo yidhahdeen gumayska habeenkiiu soo haadaa qof ka mid ah gurigiisa ayuu ku soo degaa markuu ku soo deg waxay lehin ama anaa dhimaa guriga leh ama qof qaraabada guriga kamid aha dhimana ah. saasay dhihi jireen dii gumays guriga ku soo istaago waa arrin khatar ah, waa arrin khatar ama qofka guriga lahaa dhimana ay leeyihin ama qofka qaraaba laaha dhimana waa arrin khatar marka haddii haddee wadaadku ka hadlayba oo dadka waa dadka caamada dadaan unaxayn oo kuwii ku dilay ah, gumays anarka ol ol war meyto waayo wa al ah. gumaysaa arag bismi lah bismi lah bismi lah bal wax al bal neef al haye shiik bal laba wadaag saddex wadaag soo wado saas waa dariiq oo laiska yaqaana ahedal marka macallin iska daacada oo isagu aan makrigaas dadka xoolahooda og in aakhira laisweydiinayo islaam u timidaa leyii markaasay tihi shiik galayr galayr a gurigii ku degay galayr galayr soo gumays labada mid a ah. ah, gurigu ku degay kaasuu shimbir way dhagax iskaga tu haba haba maahan ah. hadda wixii moogta waxaad barataa waa baaska ale dadka wixii la baray kama lexleexdaan sidaba ta ka cararta isirkan wax ma oga mid kale u tag oon alla ka baqayn oo qaraabataa markaasu shiik galayn galayna guriga ku soo degay markaasu bismilah bismilah bismilah bal wa bal neefxal neefxal markaas haye shiik wadaad bal culamo soo wado iyo imo neefkan alaa mayt mayta reerka ku jirta mayta reerka ku jirta wax iska qab marka kii kii awal hore ay u tagto hore usoo wataa l uu yidhi macalina ken islaantaana wax nooga bisiliya maanta waa noo dilan yahay neefkii la keen ila warkana waa helay ah, oo inta midhaa u sheegtay oo tihi macalinkaas wuxuu yidhi waa shimbira dhagax ku tiro er, er, yuusan kaas ku haraagin neefka kal warkiiyuu rabaa inuu meesha ka saaro kiyuu iska celina wuxuu soo wadaaba waa inuu yidhahda nooga lex ma isbaanaysane hilibka nooga lex caadada hanaga hor istaagin markaasuu m lagii u dhiiday gasubirta la gala macalinka markaasuu yihi la girgiridaada iyo gariir shimbira kusheegaabu iskuma eku saad laga u cunayo iyo saadan u dilo okoon mana dila taqaanid waana iska cune dad saas cuni taqaana ma baratiisa loo dilo maalka marka every laa ilaaha ila allah marka waxaad girgiridaan maxaa ka dambeeya aakhire xisaabaa ka dambeeya soo maa daad waxaan dariiqan saxayn dadka uga qalabto walle waraa ka dambeeya walaa safara walaa tashaacuma bishahri safarin bisha safar in la baasaystaana jaa-isu maaha gaaladaa baasaysan jiray bisha safar waa bisha haddaan soo dhaafnay oo middaanaan hadda ku jirna ka horreeyey da bishan waa bishii saddexaada sanada muslimka sanadka muslimkaa bishii saddexaadaan ku jirna marka bishii ka horeydaa safar la dhihi jiray marka gaaladu waa baasaysan jireen dadka waxaa jira bilo ay baasaystaan xoolaha aysan bixin aysan safrin bilo waxaa jira aysan guursan waa arrin khataran arrintaas nabigu xaaraan weyne ma banaana in la baasaysto wafira ka carar min almajduumi qofka juudaamka qaba oo juudaamka xanuun korka ku dhacayo wey qofkii googo-ayo marka xanuunkaas qofka qaba ka carar kamaa tafiru sidaad uga cararto min alasadi marka asbaabta qofkii marka inuu asbaabtii la yimaado oo uu dadaalo sharcigu ma diidana laakiin waa inuu aaminaa xanuunku dabeecad ahaan uma soo gudbo xadiiskaasna waa xadiiskay ka qaateen culummada ninka iyo xaaskiisa mid ka mida ah hadduu juudaanku dhaco wakadaalika baraskuna waa la mid kan kale khiyaaru u leeyay inuu ka tago oo u ka fasakdo maxaa yeele maadaama nabigu yihi dhulwaasi libaxsiisa uga carar haddee inuu la noolaado hadduu isagu raalli ku noqon xaqu u leeyay waa ka fasakana saasaana nikaaxu ku dhammaana dii labadii isqabeen mid kamida uu ku dhaco hadduu isagu raalli noqdo o yidhahdo anugu iskala joogaana way u banaan tahay wa laakiin khiyaaru leeya qofka haddii labada mid ka mid ah juudaan uu ku dhaco kan kale khiyaaru leeya xadiiskanna waa ka muuqata macnahaas wallahu subxaana wa taعala aclam salى اllahu وsلم وbaarك عalى nabiyina mxamed